بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد القسم الثالث اسم الإشارة waxaynu ka bilaabaynaa cashirkeenna bogga boqol iyo toddobiyo soddon oo macaarifta kiisa saddexaad ah waana ismu ishaaraha ismu ishaaruhu uu kala macrifaysan yahay ayaynu soo nidhi waxaa ugu macrifaysanka qariibka ku tilmaamaya ama dhowida ka sheegaya waxaa ku soo xiga ka mutawasitka iyo martabada dhexe ah waxa ugu dambeeya ka baciidka ee martabada foga ismul ishaaraha waa wax farta lagu fiiqayo oo tilmaamaya farfiiq sidaa darteed waxaa la yidhaha ismu ishaaraha nacaskaa lagula hadlaa mar kaste maaha cidda lagula hadlayaa nacas laakiin waxa weeye aqraadiisa iyo ujeedooyinkiisa qodob ka mida weeye dhowr iyo toban ujeedo oo ismu ishaaraha loola yimaad baa jira hadaf kamida iyo ujeeddo ka mida weeye nacaska in lagula hadlo haddaba alqismu haalid qaybta saddexaad ismulishaarati waa ismiga ismu ishaaraha la odhanayo huma alishaaratu ishaaradii weeyi intaa kadib ishaaradii weeye oo ka saddexaada wahiya iyadu huma alishaara halkaa ishaarada uu yidhi ismi baa loo soo qadarayaa huma smulishaarati ishaarada ismigeegii weeye wahiya iyadu daa waa lafdiga daa ah daa oo lilmudakari labka u sugnaaday marka nin farta lagu fiiqayo daa baa la yidhahdaa daa waa nin kuu dhow daa ninkaasi meel dhexe hadduu joogo kaaf baa lagu daraa oo daaka baa la odhan ninkaasi hadduu xoog usii fog yahay daalika baa la odhan oo kaaf iyo laan baa lagu daraya daa waa kan nimanka basriyiinta loo yaqaanaa waxay ku tegeen kelmadda daaa ah. dejinteedii hore ee carabtu ay dejiyeen saddex xaraf bay ka koobnay hadda waa laba xaraf daadu waa daal iyo alif saddex xaraf ayay ka koobnayd saddex xaraf bay ka koobnayd markay leeyiin waxay u deliishadeen taskhiirta ayaa dayaa la yidhaahdaa dayaa oo shad meesha la keenaa waxaa la ogaaday hal xaraf oo ka xadfani inuu jiro xarafka xadfani macayn baa mise waa laam waa mas'ale khilaafiya wasanku ma facala buu ahaa mise faclun buu ahaa sidee loogu dhawaaqayaa inkastoo ismu ishaaraha sarfiga uuna ka hadlin waa mas'ale kaloo khilaafiya kuufiyiintuna sidaas si ka duwan bayba qabaan oo madhabka kuufiyiintu ay qabaan marka laga hadlayo daa alifkeegaaba zaa'ida bay leeyihiin daa baa kolkaa wax ismuishaaraa jira daalkoo qura ayaa ismuishaaraa faa'iidada khilaafkaa ku jira waxay ka soo baxaysaa haddii daa icraab lagu yidhaa waxaad odhani mabniyun cala alfatxi cinda alkuufiyiin waxaad odhani mabniyun cala sukuun cinda albasriyiin kolka waxay ku binaysan tahay baa kala duwanaanaya kuufiga iyo basrigu siduu qabo wahiya daa weeyi oo lil mudakari labka u sugnaaday ama ka labka laga dhigay bay u sugan tahay wadii weeyi dii waa tan waa gabadh wadihi weeyi waa tan waa isla gabadhuun watii weeyi af soomaali baaba la moodaa tii tacaalayaa tii kaalay tanay tii ereyga tii ihi sax soomaali uu yahay oo waa tii waa inan af carabina uu yahay tii xadiidkii bukhaariga ku qornaa nebigu wuxuu lahaa caaisho markuu waraysanayey kayfa tiikum waa ereygan tii ah oo kum lagu daray tii waa af carabi saxa weeyaan tii iyo taa iyo waa isku mid taa xataa waa af carabi taa waa tihi oo kale weeyi tihi waa inankuu dhow wa taa oo kale weeyi taa ereyga taa ah soomaalina dee taa waynu isticmaalnaa oo hablaha marka farta lagu fiiqayo taasaa la yidhaah taa carabina taadu waa sax weeyi marka gabayaaga la arko ama isticmaalka kale carbeed la arko taa meelo badan baynu ku arkaynaa taa waa kii gabayaagu gabayga tirinayee lahaa fa qaala hayaa rabbaahu dayfun walaa qiran bixaqika laa taxrimhu ta leylati laxma bixaqika laa taxrimhu ta leylati laxma taa alleylati laxma ilaahayo waa marti waxaan siiyana ma hayo ilaahay ou habeenkan hilib haka qadin buu yidhi meeluun ilaahayow hilib ninkaa martidaa aan siiyo iga keen waxba wuu waayey miskiinku midi ayuu qaatay xoolana xero uguma jiraan ubadkiisa isagaa tilmaamay wuxuu yidhi siduu carruurtayda ilaahay u abuuray laxoox afkaa mayna gelin wuxuu yidhi carruurtaydu dhar ma xidhaan dabaysha iyo dhaxanta iyo maxaanku idhaha roobka dhogor bay yeesheen buu yidhi hooyadood markay daba fadhiistaan baraar baa la moodaa buu yidhi baraar baraar yaroo gas leh ayaa la moodaa kaba mayna xidhanin buu yidhi way cagaagan yihiinoo cagta lafteedii baa saan yeelatay qodaxda markay ku joogsadaan qodaxdaa la mudaa qodaxdu waxba ma muddo kolkaa kuwii yaryaraa ee baraarka ahaa ayuu mid ka mid arkay aabbihii oo midi la cararaya kolkuu arkay buu aabbihii u soo dhowaado aabba aniga ii gowrac buu yidhi yaa aba tidbaxnii wahayay lahu tuxman aabba aniga ii gowracoo hilib yar iiga samee wuu isku dayay inuu gowrac is yidhaa markuuna gowricin ayuu arkay farow dameer farow buu arkay dameer farowgii ayuu martidii u soo qalay tiibuu u keenay gabayga dhexdiisu kaga warramaya waxaynu uga jeednaa maxalu maxalushaahidkeennu waa taa alleylati taa faqaala hayaa rabaahu dayfun walaa qiran bixaqika laa taxrimu taa alleylati laxma ereygaa taa ee gabayga ku jirta wadaad filistiiniyaan beri weydiiyey ereygaa taa ah niman suuriyaana iga horreeyey oo safka iga horreeye fadhiyey waxaan ku idhi ustaad waxaan ku weydiiyey kelimatu ta macnaheegu waa maxay dhinac alla dhinacu u qaado ayuu garan waayey horta nimankii suuriyiintiiba diiday inay su-aasha idii gudbiyaan jaanis baan u helay markii dambe anaa gudbiyey waxaan ku idhi taa oo gabaygaa atirinaysa ku jirtaa waa maxay bixaqika laa taxrimhu taa alleylati laxma markaa dhinac alla dhinacu u qaado ayuu garan waayey markaasaan ku idhi taadu saddex macnay lahayde ma ishaara ma dhaarbaa mazaaida ziidad lilqaafiyaba markaasuu yihi waa ishaara waa teenan hadda aynu halkan marayno tan wuxuu ihi soomaalida loo taakeli maayo buu yidhi soomaalida nima loo taakelayo ma wuxuu ku daray in aanu moodayay de inaan anigu aan soo maray ashar sidii loo sameeyey dadka soomaalida a ah looma taakele buu yidhi kolka inaan ashar soo maray buu moodayaa oon ashar wax ka soo faa'iidaystay ereyga taa ihi culima waa ismu ishaare waana inan kuu dhow ereyga tii ihi sidoo kale waa ismu ishaare waana inan kuu dhow wadihi weeyi wadihi weeyi watii weeyi watihi weeyi wataa weeyi gabadha imise lafdi buu haddaba sheekhu u sheegay afar lafdi laba daal bay ka bilowdaan waa dii iyo dihi labana ta bay ka bilowdaan waa tii iyo tihi saddexna ta bay ka bilowdaan waa tii iyo tihi iyo taa shan buu sheekhu u sheegay markaa afar uma sheegina shan buu u sheegay shan lafdi culimmadu waxay yidhaahdeen gabadhu toban bay leedahay ismushaare xaggiisa gabadhu toban bay leedahay baa la yidhaahdaa tobankii shanna daal bay ka bilowdaan shanna ta' bay ka bilowdaan tobankii shan unbuu inoo sheego shan buu ka aamusay uma alishaaratu waa ishaaradii wehiya iyadu daa weeyi oo lilmudakari lab u sugnaaday wadii weeyi wadihi weeyi watii weeyi watihi weeyi wataa weeyi oo lilmu'anasi inanta dhadiga ah u sugnaaday wa dhani iyo wa taani wey waa labada musane dhani waa labadan waa laba nin oo kuu dhow taanina waa labadan waa laba dhadiga oo kuu dhow oo lilmusana musanaha u sugnaaday birafci mar bilalifi alif buu ku sugnaaday rafcan xilliga rafcaha marka la rafcinayo dhani iyo taani baa la odhan wabilyaa iyo ayuu ku sugnaaday jaran marka jerka iyo wa nasban marka nasbaha labadaba deyni iyo tayni baa loodhan nasbo iyo jer ismu ishaaru haddaba markuu musane yahay ma mebni baa mise waa mucrab culimmadu waxay qaateen inuu mucrab yahay sababta loo ecraabay qolo musanay moodeen oo waa musana yidhaahdeen sida saxda ah waa mulxaqun bilmusanaa baa la yidhaha ma aha musane mana aha mebni waa mulxaqun bilmusanaa saddex madhab baa ku jira labada musane qole waxay yidhaahdeen waa mucrab waxaana loo icraabay liannahu mulxaqun bilmusanna waa qowlka ahlu taxqiiqu ay qaateen qolana waxay yidhaahdeen waa mebni waxaana lagu bineeyaa calaa maa yunsabu bihi ama alaa maa calaa maa yucrabu bihi bay yidhahdeen ama yurfacu ama yunsabu ama yujaru ayaa la icraabaya waxaa la icraabayaayo lagu raaba lagu binaynayaa baan doonayaa wixii la icraabi jiray qolana waxay yidhaahdeen may waaba musanaba haddaba qowlka musananimada sheegayaa maaha sax oo shuruudii musanaha waxbaa ka dhiman waxaynu ognahay musannuhu waa inuu mufradkiisu mucrab yahay kanna mufradkiisu waa daayo waa mebni qolada odhanaysa waa mebnina waynu diidnay oo sababta loo bineeyaa shabahulxaraf buu ahaa laakiin shabahaasi shardi buu lahaa inuu qawi yahay ah shardigiibaa daciifay markii musane laga dhigay haddaba waa inaynu nidhaa daani iyo taani waa mucrab waxaana loo icraabay liannahu mulxaqun bilmusanaa waa mulxaq waa ka daba tuur weeyi wa ulaa'i lafdiga ulaa'i a ulaa'i ragga iyo dumarka ayaa wadale ulaa'i waa kuwan lijamcihimaa jamacoogii bay u sugnaatay labadii jamac jamacaasi ragna wuu noqon karaa dumarna wuu noqon karaa waa lijamcihimaa jamacoogii bay u sugnaatay walbaciidu ka fogina bilkaafi kaaf buu ku sugnaaday mujaradatan tii oo laga qaawiyey min alaami laa mutlaqan kii oon la kala qaadayn ow maqruunatan tii oo lala xidhiidhiyey bihaa iyada ilaa fi lmuhanaa muhanaha dhexdiisa mooyaane mutlaqan wuxuu ina yidhi walbaciidu bilkaaf haddaan doonayno ismu ishaare qariib ah waa qaybtaa horen hadda ka soo sheekayneynay haddaan doonayno ismu ishaare baciid ah walbaciidu bilkaafi mujaradatan min allaam mutlaqan ow maqruunatan biha baciidku waa marka kaaf qura lagu daro ee daaka la yidhaah ama kaaf iyo laam lagu daro ee daalika la yidhaah labadaasiba waa baciid madhabkan sheekheennu uu maray waa madhabkii maxamed ibnu maalig jumhuurtase wuu khilaafsan yahay madhabkoogu kan jumhuurtu waxay qabaan walbaciidu bilkaafi mujaradatan min allaam halkuu inaga yidhi walmutawasitu in la yidhaah walmutawasitu bilkaafi mujaradatan min allaam mutlaqan haddaba haddaan mutawasit rabno kaaf qura lagu daraya oo daakabaad odhan haddaan baciid rabnona walbaciidu bilkaafi wallaam kaaf iyo laan baa lagama maarmaana baciidka marka la rabo waa cinda aljumhuur laakiin maxamed ibnu maaligna laba martaboo quruu siiyey qariib iyo baciid mutawasidna ma jirto buu yidhi jumhuurtuna waxay yidhahdeen saddex martabo waa qariib iyo mutawasid iyo baciid qariiboo wax dhow ah mutawasidoo wax dhexe ah baciidoo wax foga walbaciidu ismu ishaaraha ka fogi bilkaafi kaaf buu ku sugnaaday mujaradatan tii oo laga qaawinayo min allaami laam mutlaqan lana kala qaadi maayo waa mutlaq oo wax alla waxaa doonteed kaaf qura ku dartaa waa baciid buu ku yidhi ow maqruunatan tii oo lala xidhiidhinayo bihaa laamta kaaf macalaam ah ilaa fi lmuhana muhanaha mooyaane mutlaqankii oo labiyo dhadig aan loo kala qaadayn ama xaalatu rafciya xaalatu nasbiya xaalatuljir aan loo kala qaadaynin muhanuhu isagu kaaf iyo ma qaato keliya kaafuun buu qaataa wa filjamci iyo jamaca dhexdiisa mooyaane jamcuna fii lugati man maddahu cidda madday luqadeeda marka la rabe ulaa'i leh kaafuun bay ku daraan ulaa'ika laakiin laam laguma daro oo af carabi noqon maayo ulaa'i lika haddaad tidha ulaa'i lika maaha af carabi iyo wa fiimaa kii mooyaane taqadamatu ay ka hormartay ha tambiiha u tambiih ay ka hormartay haa utambiih haddii ismu ishaaraha lagu bilaabo kaaf iyo laam laguma daro haadaa haddaan hadda idhaa haa baan hadda ka bilaabay haadaa haadaadaa haddaba kaaf qura waan ku dari oo haadaaka baan odhan laakiin ma banaano inaan kaaf iyo laam ku wada daro oon haadaali ka idhaa af carabi ma aha saddex jeer buu laamku mamnuuc yahay culimo saddex jeer ayuu laamku mamnuuc yahay waa ilaa fi lmuhana waa kow muطlaqan muhanaha laam laguma daro wa fi ljamci fii lugati man maddahu ismu ishaaraha qolana bay tidhaa oo way qasriyaan qolana ulaa'i bay tidhaahdaa oo way madaan haddaba kuwa ulaa'i yidhaahda ee madaa laam laguma daro waa ka labaad wa fii maa taqadamathu ha tambiih ismu ishaare kasta oo haa laga bilaabay laam laguma daro haddaan haadaa idhaa kaafuun baan ku dari haadaaka laakiin laam lagama yaabo inaan ku daro haddaan laakiin haada jaro oon daa uun idhaahdo markaasaan kaaf ku dari ama kaaf iyo laaman ku dari saddexdaa jeer buu laamku mamnuuc yahay sharaxa sheikhiinan bal haddaan eego athaaliu ka saddexaad oo min anwaaci lmacaarifi macaarifta noocyadeeda ihi ismulishaarati waa ismulishaaraha wayanqasimu wuxuu u qeybsamay ismulishaaruhu bixasabi lmushaari ilayhi kafarta lagu fiiqayo xisaabtiisa ilaa halaaثati aqsaamin saddex qaybood inuu mufrad yahay iyo inuu musane yahay iyo inuu jamac yahay saddexdaa haddana saddexdaasi waxa lagu sii dhufani laba saddexduba lab inay yihiin iyo saddexduba dhadig inay yihiin waa lix wayanqasimu wuxuu u qaybsami ismulishaaruhu bixasabi lmushaari ilayhi kafarta lagu fiiqayo xisaabtiisa markaynu eegno ilaa halaaثati aqsaamin saddex qaybood maa yushaaru bihi mid lagu ishaarayo lilmufradi mufradka oo labka ah mufrad baa lagu ishaaraa ama mufradkaasi waa keli keli haddaba kaa mufradkiihi waa mufrad xaqiiqo ah haadaa muxamed baad odhan haddaad doonto macnaha waaba jamac buu ka yahay ama musanne ayuu ka yahay laakiin waa fii xukmi lmufrad buu qabaa sida gabayga hoosta uu ku sheegayo kitaabkeennan sharaxu hoosta gabay yar buu ku qorayaa oo la yidhaah waa labiid nin la odhan oo saxaabi ahaabaa gabayga tiriyey markuu siddeetan jiray ayuu gabay tiriyey siddeetan jirkiisii ayuu gabay bay tiriyey uu da aad iyo aad uu la yaabay cumriga ilaahay siiyey dhowr iyo siddeetankii buu gabay kala tiriyey boqol markuu marayey buu gabay tiriyey boqol iyo toban markuu marayey buu gabay tiriyey boqol iyo labaatan markuu marayey intaasoo dhan wuu de ilaahay cumri buu siiyey boqol iyo afartan markuu marayey buu gabay tiriyey waxa weeye mar kasta wuxuu ka gabyayey da ilaahay siiyey iyo cumriga loo barakeeyey wuxuu leeyahay hadda wuu cabanayaayo wuxuu leeyahay da'daydii baa dheeraatay ولقد مللت من الحياة وطولها وسؤال هذا الناس كيف اللبيد boqolyo dheeraad markuu jiray buu gabaygan tiriyey wuxuu idhi walaqad maliltu waxaan ka daalay min alxayaati noloshii waan ka daalay nolosha waan ka daalay buu yidhi wa tuulihaa dherarkeegana waan ka daalay buu yidhi wa su-aali haadanaasi dadkan isu'aalaya ayaan ka daalay ee odhanaya kayfa labiid rag iyo dumar kayfa labiid unbaa la kayfa labiid war labiid ka warrama unbaa laleeya ile waa odaygii ugu da'da weynaaye kayfa labiid waan dhibsaday buu ihi su kayfa labiid ah haddaba waxaa maxalushaahidka inoo ah wa su-aali haadaa ereyga haadaa mufrad buu ahaa haddana yuu farta ku fiiqayaa annaas dadko dhan wa su-aali haada annaasi waa ka ja annaas buu ku sifeeyey wuxuu saxdu waxay ahayd inuu yidhaah wa su-aali haaulaai naas haaulaai naas ila naasku maaha mufrad caadiye waa jamac idile saasay ahayd maa yushaaru mid lagu ishaaro bihi isaga lilmufradi mufradka wamaa yushaaru bihi iyo mid lagu ishaaro lilmusanaa labada wamaa yushaaru bihi iyo mid lagu ishaaro liljamaacati jamaca saddex wa kullun mid kasta oo min haadihi halaata saddexdan ka tirsan yanqasimu wuxuu u qaybsami ilaa mudakerin mid lab laga dhigayo wa mu'anasin iyo mid dhadig laga dhigayo mudakr iyo muanas buu qaybsamay laba inoogu laba ku sii dhufta waa lix falilmufradi mufradka waxaa u sugnaaday almudakeri ee labka ah lafdatun waaxidatun lafdi qura sheekeennaa qaba lafdatun waaxida e eh. waa shan lafdi laakiin naxwaha marka la joogo shan baa u sugan wahiya taasina waa daa lafdiga daa daaa ah. mufradkaasa iska leh walil mufradati gabadha almu'anasati dhadiga ah waxaa u sugan casharatu alfaa toban lafdi tobanka shantaa bay ka bilowdaan shanna daal bay ka bilowdaan khamsatun shan mabduu'atun bidaal daal baa laga bilaabaa wahiya dii waa tan wadihi waa tan bilishbaaci wadihi waa tan bilkasri kiyoo la kasrinayo wadihi weeyi biliskaani kiyoo la reebayo wadaatu weeyi wahiya akrabuha iyadu waa qariib wahiya akrabuhaa markaad tidhaa akrabuhaadaa hamoodina way igu qariibsan tahay akrabuhaa waa ismu tafdiil laakiin ismu tafdiil alaa laysa calaa baabihi baabkii aynu naqaanay ismu tafdiilkani ma joogo wahiya qariiba un baa loo jeeda waa qariib way kuwa kale ka dhalanaya inay qariib noqoto wa inama almashhuuru ka mashhuurkiihi isticmaalu daatin waa daati oo loo isticmaalo bimacnaa saaxibatin ereyga daati ah saaxibo ayaa loo isticmaalaa luqa alcarabiya ka qawlika oo kaleba way daatu jamaalin a tidhi inan quruxu saaxiiba o bimacno lati allatii macnaheegaa loo isticmaalaa fii luqati bacdi dayi'in qabiilka reer dayi luqadooda qaarkood xakal faraau sheekha farre wuxuu xikaayooday bilfadli fadligii duu fadliga oo fadalakum allaahu bihi ilaahay idinku fadilay duudaasi waa alladii walkaraamati karaamadii daatu karaamadaasoo akramakum ullaahu akramakum ullaahu bihaa halkaa bihaa ma yidhi aniga bihi buu yidhi waa bihaa baa saxa wadaat daatu walkaraamati karaamadii daatu karaamadaasoo akramakum ullaahu bihaa oo ilaahay uu idinku karaameeyey haddaba daatudaasi waa allatii ay allatii taasoo akramakum allaahu bihaa halkanuu bihaadii saxay falaha waxaa u sugan xiina idin markaa halaaثu isticmaalaatin saddex isticmaal baa ereyga daatu alluga alcarabiya u sugnaaday saddex isticmaal ayay daatu luga alcarabiya leedahay mar waa ismu ishaare oo daatu waa tan marna waa bimacnaa saaxiba oo daatu waa u saaxiibo waa tan waa u saaxiibo inaga leh marna waa ismi mawsuul oo bimacno lati ah wa khamsatun shanna mabduu'atun bitaa'i ta' baa laga bilaabi wahiya shanta ta'da laga bilaabayaa tii weeye watihii weeyi bilishbaaci kii oo la reebayo watihi weeyi bilkasri kii oo la kasrinayo watihi weeyi biliskaani kii oo la reebayo wataa weeyi lafdiga taa'a ah. walitatniyati lmudakeri kalmudakerka a tasniyadiisa waxaa u sugnaaday daani lafdiga daaniya bilalifi kii alif ku sugan rafcan xilliga rafcaha ka qowlihi tacaala alla qowlkii kaleba weeye fadaalika labadaasi burhaanaani waa laba deliil daani baan doonaynaa wadayni baa usugan bilyaa iyo isagoo ku sugan jaran wa nasban xilliga jarka iyo xilliga nasbaha ka qowlihi tacaalaa rabbi qowlkiioo kaleba weeyi rabbanaa rabbigayow arina natusi alladayni labadii rabbanaa arina ladayni sheekha waa lagu qabsaday rabbanaa arina ladayni aayaddan aayaddan wuxuu sheekhu deliishanayaa ismu ishaaro dayni ah oo ya lagu nasbiyey muxuuna inoo keenay rabbanaa arina ladayni muxuu inoo keenay alladayni waa ismi mawsuul ismu ishaarada ma aha eeg wuxuu la doonay alladaynina waa ismi mawsuul dayni qurhina waa ismu ishaare maxaa looga baahnaa markaa sheekha dayni baa looga baahnaa ragga qaarkood waa khalad bay yidhahdeen sheekha ayay hoos martay intuu is yidhi dayni keen ayay alladayni kaga dhacday ragga qaarkoodna wuu ula kasay bay yidhaahdeenoo waxaa la yidhaahdaa baabu tandiir baa loo yaqaanaa baabu tandiir baabu tandiir macnaheedu waxa weeye haddaad alla daynidii haddaad daynidii weydo eray la xukuna baad keeni walow yuuna ahaaninba kii aad doonaysay ee rabbanaa arina ladayni rabbanaa rabbigayow arinaa natusi alladayni labadii ama labadii natusi welitatniyati lmu'anasi ka la dhadigeeyey tatniyadiisa waxaa u sugan welitatniyati lmu'anasi ka la dhadigeeyey tatniyadiisa waxaa u sugan taani lafdiga taaniyabaa u sugan bilalifi alif isagoo ku sugan rafcan xilliga rafcaha ka qowlika oo kaleba weeyi jaa-atnii waxaa isoo gaadhay haataani labadana isoo gaadhay wa haatayni labadana isoo gaadhay bilyaa-i jaran wa nasban ka qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkiisoo kaleba weeyi ixdabnataya labadayda hablood midkood haatayni ee kuwan ah walijamci lmudakari ka labka ah jamiciisa waxaa u sugnaaday iyo walmu'anasi ka dhadiga aba ulaa'i qaala tacaalaa alle wuxuu yidhi wa ulaa'ika kuwaasi hum lmuflixuun iyaga uun baa liibaanay ulaa'ika hadda iminka ulaa'ikadaasi si toosa lafdiga cidda lagu xusay waa lab weeyi waayo humta ka dambaysaad ku garanaysaa wa ulaa'ika hum lmuflixuun dhadiguna ama waa marti oo marti ahaan bay ku gelayaan wa ulaa'ika hum lmuflixuun haddaba haaulaa'i idiyo dhadigiina waa aayaddan kale wa qaala tacaala haaulaa'i kuwani banaatii waa aniga hablahaygii haaulaa'idaasi hablay ku dhacaysaa waayo waa mubtado khabarkiibaaba banaatii adee wa banu tamiimin nimanka reer banu tamiim yaquuluuna waxay odhanayaan ulaa bay odhanayaan bilqasri iyagoo qasrinaya waqad ashartu waxaan kusoo ku soo ishaaray ilaa haadihi lugati luqaddan waxaan ku soo ishaaray bimaa kii dakartuhu aan sheegay bacda min bimaa dakartuhu bacdu waqad ashartu waan soo ishaaray ilaa haadihi luqati luqadan bimaa kii dakartuhu aan sheegay bacdu xagga dambe aan ku sheegay oo min anna laama laamtu laa talxaquhu inayna gelaynin fii luqati man madahu cidda maday luqadeeda laam laguma daro cidda aan madin waa caadi laakiin uma almushaaru ilayh ma waxba halkaa inaga bedelay waqad ashartu ilaa haadihi luqa waqad ashartu waxaan ku soo ishaaray ilaa haadihi luqati luqadan bimaa dakartuhu wixii aan sheegay bacdu halkaa bacdu baa qablo ah soo maaha qablu maynoo qoraya halkaa bacdu maynoo qorayaa bacdu un baa inoo qoran soo maaha okay sharax ahaan baa laga yaabaa xaggan dambe inuu inoogu keeno kolkaa sharaxa ayaa bacdu markaynu nidhaa matnigii uma jeedno sharaxaynu u jeednaa waxa mushkilada male kolkaa way soo socotaa ayaa dhici waa masalo soo socota weeye waqad ashartu waxaan ku ishaaray ilaa haadihi luqati luqadan bima kii dakartuhu aan sheegay bacdu xagga dambe aan ku sheegay xaggan soo socota weeye oo min anna laama laamtu laa talxaquhu inayna gelaynin fii luqati man kii luqadiisa madahu meday ka meday luqadiisa geli mayso uma almushaaru ilayhi kafarta lagu fiiqayaa ima an yakuuna inuu yahay qariiban mid qariiba ow baciidan iyo inuu yahay baciid labadaa xaaladood waa jumhuurtu ma qabaane ibn maxamed ibnu maalik baa qabaa sheekana uu ku raacay e, qariib iyo baciid labadaa xaaladood unbuu siiyey jumhuurtu waxay qabaan saddex xaaladood qariib iyo baciid iyo mutawasit fa in kaana qariiban qariib hadduu yahay jia waa lala iman bismilishaarati ismulishaara lala iman mujaradanki oo laga qaawinayo minalkaafi kaaf wujuuban waajibnimo wa maqruunan oo lala xidhiidhinayo biha tambiiha u tambiih jawaasan jaa taquulu waxaad odhan jaaanii waxaa isoo gaadhay haadaakan wa jaaanii waxaa isoo gaadhay daakan haadaadu habay haabay wadataa daaduna ma wadato walyuclam haddaba ha la ogaado annaha tambiiha u tambiihdu talxaqu inay ku biirayso ismalishaarati ismulishaaraha bimaa dakartuhu aan ku sheegay bacdu xagga dambe oo min annahaa iyadu idaa laxiqatu markii ay gasho lam talxaqu inayna gelayn laamulbucdi laamulbucdi arrinkaasaynu la soconaynaa wain kaana baciidan baciid hadduu yahay wajaba waxaa waajibaya iqtiraanuhu inuu la xidhiidhsado bilkaaf ima mujaradatan in laga qaawiyo min alaami laam sida daaka oo kaleba weeyi ow maqruunatan iyo in lala xidhiidhiyo bihaa iyada naxwu daalika oo kaleba weeyi wa tamtanicu waxa mamnuuca allaamu laamtu fii halaati masaa'ila saddex jeer bay laamtu mamnuuc tahay ixdaaha midkood almuhanaa waa muhanaha taquulu waxaad odhan daanika ayaad odhan daanika iyo wataanika walaa yuqaalu la odhan maayo lika walaa taani lika la odhan maayo athaaniyata labaadna aljamcu waa jamc waa tan haddaba halkii bacdu inoogu ishaarayey athaaniyata labaadna aljamcu waa jamca fii luqati man madahu cidda maday luqadeeda marka la doonayo taquulu waxaad odhani ulaa'ika walaa yajuusu ma banaana ulaa'i lika inaad tidhaa waman qasarahu ninka qasriyeyna qaala wuxuu odhanayaa ulaa wuxuu odhanayaa ulaalika buu odhan ulaalika ulaalika ulaalika athaalita mas'alada saddexaad idaa taqadamat calayhaa markay ka hormarto weeye ha tambiiha u tambiih markay ka hormarto taquulu waxaad odhani haadaaka oo kaaf qudhaad ku dari walaa yajuusu mase banaana haadaa lika inaad tidhaa haadaa lika lama ogola haadaa lika inaad tidhaa haadaa lika sida ulaa lika aynu hadda ulahayn oo kale u odhan maysi tan haadaa lika halkaa culima waxaa inoogu dhammaaday ismushaarihii aqsaamta ismushaaruhu uu lahaa sheekhu waxba kuma baydhin oo ismushaaraha qaybihiisa wuu ka soo gaabsaday sidaa aynu arkayno ilaa boqol iyo siddeed qaybood oo ismushaaruhu uu yeelan jiray ayaa jirtay oon xagga hore ku soo marnay iyo kutubteennii hore aynu ku soo marnay alqismu araabic qaybta afraad ee macaariftiihi alismu almawsuul waa ismiga mawsuul halka almawsuuli laamku iga kasriyey muu kasriyey laamka laamka waxaa la kasrin karaayo qura ismiga haddii asha laga daayo alqismu araabicu qeybta afraad ismulmawsuuli haddii la yidhaah ismiga alma ka daaye eeg ismiga hore alma ka daaye ismiga hore ma alismi bu yidhi mise ismi unbu yidhi almawsuul unbu yidhi waa sax weeye ismulmawsuuli haddii la yidhaha laamka waa la kasrin haddii alismu la yidhaha al lagu darana laamka waa la intaa un baan ujeednaa maxalushaahidkeenna haddaba mawsuulka culima labaa loo qaybiyaa mawsuul xarfiya iyo mawsuul ismiya labada ayaa loo qaybiyaa waa kan kitaabkeenu halkan inoogu qoraya ama inoo taabanaya mawsuulaadkii xarfiga ahaa xagga hore ku soo marnay iyo gabayga ku soo arooray wahaakaa xuruufan bilmasaadiiri uwilaad wadikrii lahaa khamsaan asaxuu kamaa rawow wahaahi yo an bilfatxi annaa mushadadan wasiida calayhaa kay fakhudhaa wamaa wallow wahaaka qaado xuruufan bilmasaadiri awalad ama uwilad wahaaka qaado xuruufan xuruuf qaado uwilad lagu dhalaaliyey bilmasaadiri ama awalad dalaalisay bilmasaadiri xuruuf waxaa jirta adawaatulmasaadir la yidhaah waxa weeye mawsuul xarfiya baa loo yaqaanaa mawsuul xarfiya waa shan xaraf wa dikri sheegidayda laha iyada aan sheegay khamsun shan inay yihiin asaxu isagaa sixa badan kamaa rawow siday wariyeen waa shan wahaa baraaruga hiya iyadu an weeyi bilfadxi marka la fadxiyo hamsaha loo jeedaayo nuunka looma jeedo anna weeyi mushadadan marka la shado wasiida calayhaa waxaa lagu ziyaadiyey kay fakhudha iska qaado wamaa baa lagu ziyaadiyey iyo walow baa lagu ziyaadiyey shantaas mawsuul xarfiya baa loo yaqaanaa kitaabkeennu kama hadlayo shantaa mawsuulka xarfigaa kitaabkeennu kama hadlayo mawsuulka ismiga abuu ka hadlayaa kitaabkeennu ismi mawsuul waxay ku kala duwan yihiin labada mawsuul mawsuulka xarfigiihuna siluu u baahan yahay caa'id uma baahna mawsuulka ismigiihina silo iyo caa'id buu u baahan yahay mawsuulka ismigu silo iyo caa'id buu u baahan yahay mawsuulka xarfigiina silo quru u baahan yahay baahna uma almawsuulu mawsuulkii weeye ismigii mawsuul baa looga jeedaa wa huwa mawsuulku waa macrifo su-aal baan idinka diray inaad xasuusantihiin mooyaane xabedel waxaan idinka diray ismiga mawsuul culimada usuulku markay adilada ka hadlayaan alfaadulcumuumkay ku dareen soo caynkaa ma ahayn qoladeenna nuxaaduna macaariftay ku dartay miyaynay labadaasi isdiidaynin baan idin idhi ma ka soo shaqayseenoo ma soo baadheen horta su-aashaa ma la soo baadhay culimo waxaa lagu xalinayo lafdigan laleeyahy waa min alfaadi alcumuum haddana laleeyahy waa macrifo wax gaaruu ku dhacaya ma ma la soo baadhay culimo waayo berri baynu dib ugu dhiganaynaa insha allah haddii rabbi ogolaada berri bal intaa ka horaysay inaad inaad wax baadhiin umaan rabaa kolkaa isku daya inaad kutubta soo baadhiin sababta ismiga mawsuul aynu alfaadulcumuum ugu darnay culimada usuulku ay ugu dareen alfaadulcumuum haddana halkan macrifada culimadu ibnxaadu ay ugu dareen uma almawsuulu ismigii mawsuul weeyi haddaba ismiga mawsuul waa macrifo wuxuuna ku macrifoobaa asha maaha aha markaan idhaha ashan kuma macrifoobin wuxuu ku macrifoobaa silada haddaan idhaha jaaa aladii kiibaa yimid aladiigaa lama garanayo ilaayo silada sheego jaaa aladii kiibaa yimid acdaaka qalaman qalinka ku siiyey ar ma garatay markaan acdaaka qalaman idhi waad fahantay silaa loo yaqaanaa intaa ina acdaaka qalaman ah caaidkuna waa damiir ismiga mawsuulu noqonaya siladu sagaal shardi bay u baahan tahay kitaabkeennu laakiin sagaalkaba ma dhammaystirayo caa-idka laftiisu axkaam buu leeyahay aada u tiro badan uma almawsuulu mawsuulkii weeye wa huwa ismiga mawsuul alladii waa lafdiga alladii ah waa ninka allatii waa iyo wallati lafdiga allatii ah waa gabadha waladaani lafdiga alladaani ah waa labada rag wallataani iyo lafdiga allataani ah waa labada dumara bilalifi alif bay labadu ku sugan yihiin rafcan marka la rafcinayo rag iyo dumarba wa bilyaa-i ya-bay ku sugan yihiin jaran marka la jarayo iyo wa nasban marka la nasbinayo walijamcilmudakari jamaca labka ah waxaa u sugnaaday alladiina baa u sugnaaday jamacaa labkii bilya iyo abuu ku sugan yahay muطlaqankii oon la kala qaadayn mar kaste iyo abuu qaadanaya oo waa alladiina laakiin xilliga rafcaha alladuuna la odhan maayo ilaa luqayar mooyaane luqayar baa soo aroortay oo alladuuna ugu dhawaaqaysa sida gabayaaga odhanaya naxnu laduuna sabaxuu sabaaxa yowma nukhayli kaaratan milxaaxa waa gabayaaga boggaa boqol iyo saddex iyo afartan uu qorayo نحن الذين صبحوا صباحا يوم النخيل غارة ملحاحا نحن أنه الذين كويبان النهي صبحوا كوا بريستي صباحا صباح دي هرأي أنه كوا بريسني يوم النخيل مالنتي ماشا يوم النخيل بأنه كوا بريسني غارة أنه ويرر غاضينا ملحاحا استبجوغا دقال استبجوغا أيانو يوم النخيل قاضني reerkaa waanan ku waabariisanay buu yidhaahdeen haddaba waa bilyaai muطlaqan sida asalka aya uun buu qaadani haddii aladiina fii maxali rafcin tahay ya-daasuu sidani oo waa jaa aladiina hadduu fii maxali nasbin ya ama fii maxali jarin ya-daas uun buu sidani waa muطlaqan walulaa weeyi alulaa asha hore haddii laga daayo ulaa un la yidhaha ismu mushaare weeyi haddii ashaa lagu daro alulaa la yidhahdana ism mawsuul bay isku bedelaysaa walulaa weeyi alulaa waa jamac raggu uu leeyahay sidoo kale dumarkaa in yar la yeesha walijamci lmu'anasi kuwa la dhadigeeyey jamacooga waxaa u sugnaaday allaa-i iyo wallaati haddaad doonto iyo aha dambe xadaf oo allaati iyo allaa-i qudha dheh wa bimacna aljamiici dhammaan kuwaa hore macnahooga waxa ku sugan waa mukht mushtaragii man ereyga man ihi mar nin bay ku dhacdaa marna gabadh bay ku dhacdaa marna laba raga bay ku dhacdaa marna laba dumara bay ku dhacdaa marna jamac raga ku dhacdaa marna jamac dumar hadda waa man qudha waxa ku waxa ku kala sheegaya kolba silada ku sheegaysa haddaan idhaahdo jaa man akramani amsi jaa man akramani amsi hadda mantaas iyay ku dhacaysaa alladhi haddaan manta masaxo oon alladhi ku bedelo waa sax jaa jaa alladhi akramani amsi haddaan idhaahdo waa sax mantaasi hadda alladhi bay ku dhacaysaa jaa man akramani amsi maxaan ku gartay inay alladhi ku dhacaysa maxaan ku gartay waxaan diidayaa alladiina kuma dhacaysaan leeyahay alladaanina kuma dhacaysaan leeyahay allah tiina kuma dhacaysaan leeg al eg alla tiina kuma dhacaysaan leeyahay baladeeg hadda alla taanina kuma dhacayso haddaba maxaan ku ogaaday alladaani iyo alla taani inayna ku dhacayn labada musanne jaaa man akramanii markaan idhaa hadday alladaani iyo alla taani ku dhacayso akrama ayaa alif lagu taagi lahaa maxaa la odhan lahaa jaaa man akramaani alifkaa haddii la waayey waxaa la ogaaday mantani inayna alladaani iyo alla toona ku dhacaynin maxaan ku ogaanay inayna aladiina jamac raga ku dhacaynin waxaan ku ogaaday akramada ayaa wow lagu dari lahaa oo maxaa la odhan lahaa jaaa man akramuunii amsi baa la odhan lahaa kol haddii wowgii la waayey mantani aladiina kuma dhacayso maxaan ku ogaanay mantani allah tii jamac dumara ah a ku dhacaynin waxaan ku ogaanay akrama baa nuunu niswe lagu dari lahaa jaaat baa la odhan lahaa man akramnanii amsi akramnanii maxaan ku ogaaday mantaas inayna allatii ku dhacayn gabadha akramo ayaa taawtaanit lagu dari lahaa jaaat man akramatnii baad odhan lahayd hadday allati ku dhacayso intaasoo dhan waxaynu ogaanay culimo haddaba inayna mantaasi ku dhacayn waa shan labada mafane iyo labada jama iyo gabadha qura shantaa kuma dhacayso yaa soo hadhay haddaba manta aladii qura aladii bay ku dhacaysaa jaaa man akramanii amsi allatii sidee baan uga dhigaa jaaat man akramatnii amsi jaaat man akramatnii amsi sidee baan alladaani uga dhigaa jaa man akramaanii amsi sidee baan alla taani uga dhigaa masaladaa culimada luqad waad aragteen oo hadal baa ugu jira jaaءat man akramataanii amsi ama jaaa man akramataanii amsi waa sax weeye labadaa dariiqkaa doonta dhe sidee baan alladiina uga dhigaa jaaa man akramuunii amsi sidee baan allatii uga dhigaa jaa'at man akramnani amsi wahaakada lixdiiba mantu way ku dhici maaduna way ku dhici ayuduna way ku dhicdi alna way ku dhici markay sifo sariixaa ku jirto wa bimacna aljamiici dhammaan macnahooga waxaa ku sugan man lafdiga man abaa ku sugan wa maa lafdiga maa abaa ku sugan wa ayun lafdiga ayunabaa ku sugan wa al lafdiga al ku sugan fii wasfin wasfi dhexdii wasfiga oo sariixin cad oo wasfinimada ku cad oo ligayri tafdiilin tafdiil kayrkii usugan welibana waa ligayri tafdiilin tafdiil kayrkiibuu usugay wax la kala dooranayo oo la kala fadilayo kuma dhacayo waa ligayri tafdiil ka daaribi kolkaa wasfiganaan ismu tafdiil ahayn ka daaribi oo kaleba wey esha addaaribi ku jirtaa addaaribi asha ku jirtaa mar alladii bay noqon marna allatii bay noqon marna alladaani bay noqon marna allataani bay noqon marna alladiina bay noqon marna allaatii bay noqon waa addaarib hadda haddii jaa adaaribu icraab lagu dhaha jaa adaaribu addaaribu seed ku icraabi waxaad odhan jaaa ficil maadi mabniyun cala alfatxi الضارب الاسم موصول لا تتم إلا بصلة وعائد وهي فاعل والفاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مزحلقة إلى ما بعدها لأن لما أشبهت الحرف لفظا ومعنى ألزق إعرابها إلى ما بعدها التي كانت حقها عليها والعائد ضمير مستقل في الوصف وهو الذي دلنا على اسميتها لأن ضمائر لا ترجع إلا إلى الأسماء ضارب صلة موصول لا محل له من الإعراب كما قال محمد بن مالك في الخلاصة وصفة صريحة صلة ال وكونها بمعرب الأفعال قال وإن شئت تقول أي إن قصد الاسمية جاء الضارب الضارب فاعل مرفوع علامة رفع ضم ظاهرة ولبدا وجهها ayaad qaadan doontaa waxaynu nidhi haddaba wa bimacna aljamiici dhammaan macnahooga waxaa sita man ayaa sita wa ma ayaa sita wa ayun ayaa sita wa al ayaa sita fii wasfin wasfi dhexdii wasfiga oo sariixin ku cad wasfinimada ligayri tafdiilin wasfiga oo ligayri tafdiilin tafdiilan u sugnayn ka daaribi oo kaleba waa ismigaa faacil ka daaribi oo kaleba weeye ismigaa faacil walmadruubi oo kaleba weeye ismigaa mafcuul waduu oo kaleba weeyi fii luqati dayi'in luqadda reer dayi waduu oo kale weeye odhan mayno waduu oo kalaa u sugnaaday baynu odhan waduu wa bimacna aljamiici duu wa bimacna aljamiici dhammaan macnahooga waxa ku sugan duu lafdiga duu ah fii luqati dayi'in luqadda reer dayi wadaa iyo lafdiga daa ah oo bacda maa maa daba dhacday ow man ama man daba dhacday maada iyo manti alistifaamiyatayni istifaamiyataynka ahaa ee su dalabka ahaa maada iyo manta ayay daadu daba dhacdaa oo maxaa la odhanayaa maxaan idhaahnaa maadaa ama mandaa saasaan odhanaynaa maaduna waa inay istifaamiye tahay mantuna waa inay istifaamiye tahay wasilatu alal siladeedu siladu waa jumlada ama waxa jumlada meeshiisa dhacaya wasilatu alal siladeedii weeyi alwasfu wasfigii wasfi uunbaa al sila u ah hadda silatu al waan soo qadimay khabar baan ka dhigay waxaa kaloon heli karnaa inaan mubtade ka dhigno wasilatu alal siladeedu alwasfu waa wasfi waa wasfi oo alwasf laasaa khabarkii a markaana wasfiguna waa ismi faacil iyo ismi mafcuul wasilatu hayrihaa kayrkeed siladeeduna imaa jumlatun khabariya jumlo khabariye ah inay tahay jumlo khabariya oo mubtadiya khabar ka kooban oo daatu damiirin damiir u saaxiiba damiirka oo dibqin waafaqaya lilmawsuuli mawsuulka waafaqaya dibqin waafaqaya lilmawsuuli mawsuulka waafaqaya eeg jumladu waa in jumladana silo la odhanaya ismiga mawsuul daba dhacaysa waa inay damiir wadato damiirkuna waa dirqin lilmawsuul ismiga mawsuul buwaafaqi hadduu ismiga mawsuul nin yahay damiir nin ah hadduu ismiga mawsuul dhadig yahay damiir dhadiga hadduu ismiga mawsuul laba yahay damiir laba ah hadduu ismiga mawsuul jamac raga yahay damiir jamac raga hadduu dhamac jamac dhadiga dhadigaya wahaakada yusamaa caa'idan caa'id baa damiirkaa lagu magacaabaa waqad yuxdafu in la xadfo ayaa la arkaa damiirkaa waa la xadfaa caa'idka waa la xadfaa fii maxalli rafcin isagoo ah waa la xadfaa fii maxalli nasbin isagoo ana waa la xadfaa fii maxalli jarrinna waa la xadfaa fii maxalli rafcinkiibuu soo qadimay naxu ayuhum kooge ayuhum kooga ayuhum kooga huwa isagu ashadu daran cala araxmaani allaha raxmaanka ah dushiisa citiyan uma lananzicanna min kulli shiicatin ayuhum ashaddu cala araxmaani citiya ereyga ayu waa ismi mawsuulo alladii bay ka dhigan tahay ashaduna waa khabar oo siladii ayaa mubtadiya khabar ka koobnaa mubtadihii baa la xadfay oo huwa ashaddu a isla mubtadaha huwadiihi waana caa'idkii kolkaa caa'idku marna juz-u siluu noqdaa marna wuxuu noqdaa kayr sila buu noqdaa hadda isagoo caa'ido huwadu ayay dhinacna juz-u sila ka tahay waqad yuxdafu waa la xadfaa waa caa'idka naxu ayuhum ashaddu oo kale wamaa camilatu aydiihim oo kale halkaa wamaa camilatu aydiihim buu kitaabka igu qorayaa aayadda haddii wamaa camilatu la qoro wax adfaniba ma jiro wamaa camilat aydiihim baan doonaynay wamaa camilat soo maaha sax wamaa camilat aydiihim waxay gacmahoogu sameeyaan suuratu yaasiin aayadda shan iyo soddonaad wamaa camilat kolkaa wamaa camilad daa waxaa xadfani waa ha'da wamaa camilatu kan aniga ii qorayo ha'dii la xadfayey ayuu ka igu muujinayaa waxaan filayaa qiraa'aadku inay halkaa ama su-aasha inay wejiye ugu sugan yihiin quraada culimada waa haddana mansuubkii ayuhum ashadudaasi waa fii maxalli rafcin wamaa camilat aydiihimna waa fii maxalli nasbin faqdi niyahow samee oo gudo maaka anta adigu qaadin aad samaynaysid maadaasi waa ismi mawsuul anta qaadin waa jumlo khabariye oo sila ah caa'idkiina waa maxduuf oo majruur buu ahaa anta qaadiihi bay ahayd qaadiihi qaadigan bay hadaasi ka maqan tahay qaadiihi ah waa fii maxali jarin haddaba saddexda tusaale eegata saddexda tusaalean qaadanay ayuhuma shadu caa'idka xadfani waa fii maxali maxay rafcin wamaa camilat aydiihim caa'idka xadfani waa fii maxali maxay nasbin faqdi anta qaadin caamilka xadfani waa fii maxali maxay jarin haddaba jarin baa laba tusaale leh caamilka fii maxali jarin noqonaya waxaan doonaya caa'idka fii maxali jarin noqonaya caamilkiisu mar waa ismi oo waa qaadintan marna xaraf buu noqonayaa oo wayashrabu mima tashrabuun wayashrabu wuxuu cabayaa mimaa kii xaggiisa tashrabuuna minhu aad ka cabayseen tashrabuuna minhu minhu baa ka xadfan ow darfun ama waa daraf waxa darafkii waa waa waa siladii siladii jumlo khabariye way noqoni ow darfun bay noqoni ama daraf ow jaarun wa majruur ama jaar iyo majruur taamaani taam ah oon u baahnay wax kale mutacalliqaani ku tacalluqaya bistaqara istaqara ku tacalluqaya maxduufan isagoo la xadfay siladu waxay noqotaa jumlo khabariye kow ama daraf laba ama jaar iyo majruur taam ah oo ku tacaluqaya darafka laftiisa taamaanidani taamaanidaasi jaar iyo majruurka qura ma aha waa darafka iyo jaar iyo majruurka labadooduba waa inay taame yihiin taam waa inay yihiin waxaa la diidayaa waxyaabaha qaar baa khayru taam la yidhaahdaa ama darafka laqwiga loo yaqaano albaabu raabicu bal sharxiina aan eegno culimo albaabu raabicu baabka afraad oo min anwaaci almacaarifi macaarifta noocyadeedii ihi alasmaa'u almawsuula waa asmaada mawsuulaadka loo yaqaan wahiya almuftaqiratu waa mid u baahan wahiya iyadu almuftaqiratu waa mid u baahan ilaa silatin silo oo jumla'a ama darafa ama jaariya majruura iyo wa caa'idin caa'id caa'idka oo damiir ah wahiya iyadu calaa darbayni laba qaybood bay ku sugan tahay khaasatin mid khaas ah wa mushtarakatin iyo mid mushtaraga ah. falkhaasatu ta khaaska ihi alladii waa lafdiga alladii ah oo lilmudakeri labka u sugnaaday walatii waa lafdiga allatii ah oo lilmu'anasi dhadiga u sugnaaday waladaani waa lafdiga alladaani ah oo litathniyati lmudaker labka tatniyadiisa u sugnaaday walataani waa lafdiga allataani ah oo litasniyati lmu'anaf dhadiga tasniyadiisa u sugnaaday wa yustacmalaani waxaa loo isticmaalayaa bilalifi alif baa lagu isticmaali rafcan marka la rafcinayo wa bilyaai ya baa loo isticmaali jaran marka la jarayo iyo wa nasban marka la nasbinayo walulaa lafdiga alulaa baa loo isticma walulaa wey lafdiga alulaa oo lijamci lmudakari jamca raggaa u sugnaaday wa kadaalika kaa waxaa la mida aladiina wa huwa isagu bilyaai ya buu ku sugan yahay fii axwaalihi xaaladihiisa kullihaa gebi ahaan wa hudaylun qabiilka ree hudayl wa cuqaylun iyo qabiilka kale ree cuqayl yaquuluuna waxay odhanayaan alladuuna bay odhanayaan rafcan kii oo la rafcinayo waaladiina bay odhanayaan jaran kii oo la jerayo iyo wa nasban kii oo la nasbinayo gabayaagana luqadooda ku yimid naxnu laduuna sabaxu sabaaxa yowma nukhayli qaaratan milxaaxa gabayaagaas luqadoodii ayuu ku yimid wallaa-i iyo wallaatii oo kale wallaa-i iyo wallaatii weeyi walaka waxaa kuu sugnaaday fiihimaa labadanba ihbaatulyaa-i ya-da in la sugo allaa ii la akhriyo ama allaatii la akhriyo wa tarkuhaa iyo iyadoo layskaga tago wa tarkuhaa kaafkuu iga kasriye wa tarkihaa buu qorayaa wa tarki kaafku kasre ma sitee damuu sitaa wa tarkuhaa iyo iyadoo laga tago walmushtarakatu kuwa mushtarakada ee la wadaagaa man weeyi lafdiga man ah wa maa weeyi lafdiga maa ah wa ayun weeyi lafdiga ayun ah wa al weeyi lafdiga al ah wa duu weeyi lafdiga duu ah iyo wadaa weeyi lafdiga daa ah fa haadihi sitatu lixdan tudlaqu waxaa lagu idlaaqi cala almufradi mufradka iyo walmuhanaa labada iyo walmajmuuci jamaca almudakari lab oo min haadaa kan kullihii gebi ahaan ka ahaaday iyo walmu'anasi ka dhadiga ah oo dhan taquulu waxaad odhani fii man yucjibunii waxa iga yaabiyey man jaaaka kii kuu yimid mantaasi hadda aladii bay ka dhigan tahay waman jaa'adka tii kuu timid waman jaa'aaka labadii kuu yimid waman jaa'ataaka dumarkii kuu yimid waman jaa'uuka dumarkii kuu raggii kuu yimid waman ji'naka dumarkii kuu yimid wa taquulu waxaad odhan fii maa nimanka qaala kugu yidhaha ishtaraytu waxaan soo iibsaday ximaaran dameer lab ah ow ataanan ama dameer dhadig ow ximaarayni ama laba dameer ow ataanayni ama laba dameer dhadiga ow xumuran ama dameero lab ah ow utunan ama dameero dhadiga ninka sidaa kugu yidhaa maxaad odhan acjabanii waxa iga yaabiyey mashtaraytahu kaad soo iibsatay wamashtaraytaha kaad soo iibsatee dameerta ah wamashtaraytahumaa labada aad soo iibsatee dameeraha lab iyo dhadigay dooni ha noqdaan wamashtaraytahum kuwaad soo iibsatee dameere lab ah wamashtaraytahunna kuwaad soo iibsatee dameero dhadiga wakadaalika saasoo kalea tafcalu ku samayni filbawaaqi baaqiga saasoo kaleunbaad samayni ood ka yeeli buu ku yidhi waynamaa takuunu al kelmadda alihi waxay noqotaa mawsuulatan mid la sileeyey bishardi an takuuna waxaa la shardiyaa ahaanteeda daakhilatan mid galaysa ay tahay calaa wasfin wasfi sariixin wasfinimadiisu ay caddahay oo ligayri tafsiilin tafsiil hayrkii u sugnaaday ligayri tafdiilin tafdiil hayrkii u sugnaaday halkaa tafsiil buu kaygu qoraye waa tafdiil ligayri tafdiilin tafdiil hayrkii u sugnaaday wa huwa isagu halaaatun waa saddex waa ismigaasi ismigaa faacil ismulfaacili waa ismiga faacil ka daaribi oo kale wasmu lmafcuuli iyo ismiga mafcuul kalmadruubi oo kale wa sifatu lmushabaha iyo sifada mushabahada kalxasani oo kale fa idaa dakhalad markay gasho cala smin ismi dushii ismiga oo jaamidin jaamida karajuli oo kaleba weeyi ow calaa wasfin ama wasfi dushii wasfiga oo yushbihu shabahaya alasmaa'a asmaada aljaamidata jaamidkaa ka saaxibi oo kale ow calaa wasfi tafdiil wasfiga tafdiilka faa'iideynaya kal iyo walaclaa oo kaleba weeyi alafdal ka qiimaha badan wal aclaa iyo ka sarraynta badan fa hiya iyadu xarfu tacriifin waa xarfu tacriif wa inamaa takuunu waxay noqoni duu lafdiga duu ihi mawsuulatan mid la silaynayo fii lugati dayi'in luqadda reer daye khaasatan oo qura taquulu waxaad odhanaysaa jaa'anii waxa i soo gaadhay duu qaamo kii istaagay wa sumica waxaa la maqlay min kalaami bacdihim qaarkood hadalkooga waxaa laga maqlay laa waduu fi samaa'i carshuhu laa maya waduu kii baan ku dhaartay fi samaa'i samada dhexdeeda uu ahaaday carshuhu carshigiisuye waa duudiyo alladii oo kale ah waqaala sha waqaala shaaciruhum gabayaagoogii wuxuu yidhi ninkaa qoladaa gabayaagoogii فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت فإن الماء بيه maau abi waa aabbahay biyihiisii wa jaddi iyo awowgay biyihiisii wa bi'rii ceelkaygii duu kaasoo xafartu anigu aan qotay wa duu kaasoo dawaytu anigu aan dhistay oon kaabada u sameeyey anigaa soo dhisay buu ku leeyo kaabada u soo samaystay kaabadaa jaranjarooyinka lagu joog joogsanayo oo kale ayaan u soo sameeyey ama dhagaxbaaban ku soo dhistayba wa innamaa takuunu daa lafdiga daa'ihi waxay noqon mawsuulatan ismi mawsuul bay noqon bishardi an yataqadamahaa horumar uu hormaro ayaa la shardiyaa maa alistifaamiya maada istifaamiyada ah naxu maadaa anzala muxuu soo dejiyey rabbukum rabbigiin hadda maadaasina waa istifaamiyo daadaasina waa alladii oo kale maa maxay buu ahaaday daa alladii ka anzala rabbukum rabbigiin uu soo dejiyey ow man alistifaamiya manta istifaamiyadu inay ka hormarto naxwu qowlihi gabayaaga qowlkiisoo kaleba weeyi وقسيدة تأتي الملوك غريبة قد قلتها ليقال من ذا قالها وقسيدة الله بدنا قسيده تأتي او إمانيسا الملوك بقرد او إمانيسا غريبة يدو غريب او للي يبنيهي قسيدة غريب اه او للي يبنيه بقرد او إمانيسا فربضنا قد قلتها وانري أنيق قسيدة اوان تريي ليقال سلو يدا من قال من ذا man ayuu daakii ahaaday qaalahaa gabaygan tiriyey waryaha gabayga tiriyey si loo yidhaah maxalu shaahidkeennu waa manda daadaasoo alladii oo kale a ah macnaheedu ey maladii maxay buu ahaaday ay ladii keebuu ahaaday ka anzala rabbukum rabbigiin uu soo dejiyey ladii keebuu ahaaday qaalahaa ka qasiidada tiriyey fain lam yadkhul calayhaa dusheeda hadduuna ka gelin shay-un shay oo min daalika waxaa ka tirsan waa daadii fiya ismu shara ismu ishaaray daadu noqoni shuruudda hadday weydo walaa yajuusu mana bannaano an takuuna inay noqoto mawsuulatan ismi mawsuul khilaafan waxaynu khilaafaynaa lilkuufiyiina kuufiyiinta wastadalluu waxay deliishadeen kuufiyiintu biqowlihi gabayaaga qowlkiisa nin gabayaa'a gabay tiriyo wuxuu yidhi cadasmaa licabaadin calayki imaaratun amintii wahaadaa taxmilina daliiquun cadas buuhi waa faraskiisa ayuu u guulguulayaa ayuu u hanjabayaa cadas waa ismu sawd oo baqasha iyo marka la eryayo ayaa cadas la yidhaahdaa dheere oo kale weeye cadas maa licabaadin cabaad waa nin cabaad binu ziyaad la odhan jiray ninkaa haddaba cabaad la odhan jiray wuxuu ahaa nin uu ninkani ka baxsanayey buu ahaa wuxuu idhi cadas maa licabaadin cabaad uma aha calayki baqalay dushaada uguma aha imaaratun wax maamula cabaad horta amiir amiirkuuma ahay ogow kuma maamule ogow buu yidhi aminti aamin baad noqotay aminti aamin ayaad noqotay buu yidhi aamin ayaa tahay wa haadaa waladiika taxmiliinahu adsidaana daliiqun waa xor kan adsidaana waa xor oo maanta maxbuus maaha wa haadaa waladiika haadaadani waa ismi mawsuulo aladiya bay kuufiyiinta u deliishadeen kuufiyiinta u deliishaday haadaa ina ismi mawsuulo aladiya tahay wahaadaaka wahaadaakii تحملين تحملين أتدي تحملينه بها عائدك ومقام إليهم وهذا أي والذيك تحملينه أتدانا ضليق واحر أو أيتلوك أحرتيه وإسليس قيس جيدا أنيقا فرسك فور أبقش فورشاننا حربان هايبو يري لكن جمهورته ويديدينو بسريينته ويديدينو لفظقا هذا اسم شاره إنه قد يبيره هذين قالوا waxay وهذا موصول way مبتدا وتحميلين نسيلة والعائدنا محذوف وضليقنا خبره وتقدير والذي تحميلينه ضليق وهذا كان لا دليل دليل فيه كما نحجره ولجواز أن يكون إنه يهي ما يسكب النانداد للإشارة وهو مبتدا وضليقنا خبره وتحملين الجملة حالية وهذا كان تحملين قد تحميلين أذيقه السيدة أي ضليق حرية تحميلين حالين وكان مركا جملة حالية وتقدير وهذا كان ضليق وحر fii xaalati kownihi isagoo ah maxmuulan laki mid adiga laguu sida xaggaaga wa dukhuuli xarfi tambiih xarfu tambiiha gale calayhaa dusheedu yadullu wuxuu kutusayaa haada hore calaa annahaa iyadu lilishaara inay tahay laa mawsuula inayna ahayn fa haadaakani khulaasatu lqowl waa qowlka khulaasadiisii iyo biyodhigiisii weeye fii tacdaadi almawsuulaat mawsuulaadka markaynu tirinaynay khaasihaa kuoga khaaska ah sida aladii iyo allatii iyo wa mushtarakiha iyo kuwoga mushtaragga aba halkaa ayaynu kaga baxnay haddaba waxaa jira siladii silada siladii mawsuulku u baahnaa cashirkeenna dambe ayay siladu in sha allahu tacaala inoo raaci doontaa halkaa hainoogu joogo wallaahu subxaanahu tacaala aclaa waclam